الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فاصل الأموال التي تلزم فيها الزكاة ستة أنواع النعم والنقدار والمعشرات وأموال التجارة وواجبها ربع عشر قيمة عروض التجارة والركاز والمعدن والمعدن halkaa markuu ka soo baxay salaadii iyo waxyaabihii la xidhiiray halkan wuxuu ka gelaya insha allah musanifku ka galay waxyaabihii ku tacalluqay zakadii ilaa zakada iyo salaadu mar kasta waa ay xiriiraan oo kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala zakada waxaa la yidhaahdaa yani zakadu fainahaa qariinaة الصalaaةi fi kitaab الlah waa kitaabka ilaahay mid waxaan dhihi lahaa salaada mid lala xiriiriyey kitaabka ilaahay dhexdiisa lagula xiriiriyey markay salaada la sheego zakada la sheegaa labadooda waa la isku xiriir saas darteed muxuu ah haddana arkaanulislaamka marka la soo teliyo oo shahaadateynka waxaa ku xiga salaada zakadii fii xadiidi ibni cumar wagayri saas darteed ayuu musanifkuna zakadii ugu xijiyey salaadii arrimihii salaadda ku tacalluqay markaasoo hadlay in badan oo ka mid ah iyo wuxuu haddaba halkan ka galay zakada ka galay faslun amwaashii maalyaalkii allatii maalyaalkaasoo talzamu ay laasimto fiihaa maalyaalka dhexda ay ku laasimto azakaatu zakadii sittatu anwaac lix nooc wey maalyaalka ku waajibta sideedaba waa lix nooc sittatu anwaac maxay kale yihiin annacam waa nicmoleyda xoolihii geela lo-da ariga saddexdaas wanaqdaan iyo labada lacagood waa dahabka iyo fidada waalmucasharaat kuwa toban meelood meel la bixiyo waa badaradii beeraha ka soo go-ay yaa loola jeedaa wa amwaalu tijaara iyo amwaalu tijaara maalyaalkii ganacsiga markaasuu nisaabkiina nisaabkeediina kuhor ku hormariyo oo tijaarada oo yidhi wawaajibuhaa rubuucu cushri qiimati curuudi tijaara ganacsiga badeecadiisa qiimihiisa oo toban loo qeybiyey qaybtiis qaybtaasoo afar loo sii qeybiyey qaybteed nisaabkeedu maxaa uu yahay waajibkeeduna uu yahay waxa la dhiibaya waxa la dhiibayaana waa intaas nisaabkee maa wuxuu ka hadlay waa waajibaha markuu leeyahay waa waxa laga bixinayo nisaabkii ma aha nisaabka afka iga dafe ka kale wuxuu yahay warikaazu rikaaskii waa gaaladii hore wixii ay duugeen oo aaseen waalmacdinu iyo macdinkii macdinka isaguna waa caadinta dhulka lagala soo baxo oo dahabka iyo fidada ah intaas ayaa za ku waajibtaa alamwaalu maalyaalkii baad leedahay alamwaal maalyaalkii allatii amwaashaasoo talzamu zakaatu zakadu ay laasimto fiiha iyadoo dhexda ay ku laasimto sittatu anwaacin noocyaalo oo lix wey lix nooc wey maalka sakada laga rabo in laga bixiyo waa lix nooc kan ugu horeeya waxaa weeyaan annacam waa xoolaha waa geela lo-da ariga saddexdaas waxaa la isku annacam waa tii ilaahay noogu nicmeeyey subxaanahu wa tacaala oo dadka loogu nicmeeyey ta kale waxaa weeyaan marka ariga iyo hadda kuma uusan sheegin goormo ayaa sakada ku waajibtaa ariga iyo lo-da iyo geela geela shan neef marka geelaagu gaaro hal sanana aada haysatid zaka ku waajibaysa oo neef ari ah inaad bixisaa waajibaysa halkaas ka bilaabataa nisaabka labaad waa nisaabka oo sakadu kowda hore ay ku waajibto waa shana dhan shan neef oo geel ah qofku hadduu haysto hal sanana ay soo dhammaato intuu haysta xawlka u soo dhammaado neef ari ayaa waajibaya toban markuu gaaro laba neef ariya ah. shan iyo toban markuu laba saddex neef ariya ah. laba afar maxaa la yidhahdaa labaatan ari ah. afar neef oo afar afar neef oo ari ah ayaa ka waajibaya shan iyo labaatan ayaa neef geela la bixinaya markaas geeli ugu horreeyey oo qaalin la dhiibaya hal sanu dhamatay labadii gudagasha lodana iyadana waxa weeyaan soddon neef afarta soddon neef marka uu gaalo gaaro lo-du ay gaarto ayaa maxaad maaratay dibi dibiryaa dhiibayaa dibi yar ayaa la bixinayaa afartan markuu gaarana qaalin ayaa la bixinaya iyadana taasuna waa lodi weligaa saas markaas arigii isagana afartan ari ah markii uu gaaro hal sano uu yeesho hal sano uu kusoo wareegto milkigiisii oo halka sano oo dhammaystira uu milkigiisa ku jiro yaa zaka isaga laga rabaa afartan markuu qofka hal sano leeyahay kaliya wuxuu hadda kugu koobay annacam laakiin macnihiisu waa saas kutubtaas kale insha allahu tacaala aan ku qaadan doonaa wannaqdaan labada lacagood labada lacagood waxaa loola jeedaa dahabka iyo fidada hadda dahab iyo fida laguma dhaqmo lacagaha oo yacni lagu tiirsan yahay ayay ahaan jireen markii hore dahabka iyo fidada labaduba haddii haddaad lacagka lagu tiirsado lacagtaas kale lagu tiirsan yahay yaa sake laga bixinaya haddii doolar ay tahay haddii soomaali ay tahay haddii riyaal ay tahay haddii ay tahay dinaar ay tahay wax marka wanaqdaani labada lacagood laakiin qiimo ayaa loo baahan yahay hadda badanaaba fidada iyo lama yaqaano waxaa halkaa laga la garan karaa labada lacagood ilaa iyagaa loo celinayaa iyagaa loo celinayaa sakada si oo nisaabkii loo garto marka nisaabka oo dahabku waxa weeyaan isagu eh, labaatan mihqaal <clears throat> labaatan mihqaal yacnii labaatan misqaal marka qofka uu gaaro dahabkiisu ama xoolihiisu ay gaaraan markaas sake laga rabaa ka hor lagama rabo labaatanka misqaal maxay leegyihiin adugu waa siddeetan garaam oo dahab ah haddii xoolaha aada haysato siddeetan garaam oo dahab ah qiimihiisu ay leeyihiin doolarka a haysto shilin soomaaliga haysto riyaalka a haystid diinaarka haystid birta aday waxaas kuu soco adiga waxaad ku qiimaynaysaa siddeetan garaam oo dahab ah haddii waxa ay leeyihiin waxaa laga rabaa inaad ka sakaysid taasina waa saas nisaabkooda waa saas iyadana wاlmucasharaat waa badrada beeraha ka soo go-aan ahna mucashar macanidu waxa weeyaan waa waxa toban meelood meel la bixiyo toban meelood meel waxa la bixiyo yaa mucasharaad loo yaqaanaa mucasharaadka isagana waa waxa beeraha ka soo go-ee isagana waxa weeyaan sakadii waa ku waajibaysaa nisaabkiisu muxuu yahay waa inuu qofku uu haysto oo yacni waxaa la yidhaha khamsato awsuq khamsato awsuq waa inuu haysto khamsato awsuqa macnihiisu waxaa weeyaan haddii khamsato awsuq wixiisu ay gaaraan zaka ku waajibaysa badarkaas inuu ka sakeeyo ayaa waajibaysa khamsato awsuq intee leeyahay waxaa weeyaan saddex boqol oo suus oo badara waa inuu haystaa marka intaas marku badarkiisu gaaro beerta uga soo go-ay markaa sakadu ku waajibaysa kaasa waxaa la yihahdaa mucasharaada la yihahdaa marka kaasa marka wuxuu ka bixinayaa sakadii buu ka bixinayaa markaas wa amwaalu tijaara ganacsiga maalyaalkiisi waa maalka lagu ganacsanaayo isagana saka ku waajibaysa wuxuu raba qof ku hayo hadduu dharka ganacsanayo hadduu xoola ka ganacsanayo haddii uu badarka ganacsanaayo kulluhu waxaa laisku idhahdaa ganacsi baa laisku idhahdaa ganacsigaagu haddii marba uu gaaro labaatan midqaal oo aan ku qiimaynay siddeetan garaam oo dahaba xoolahaagu ay isku dhan yihin aad ku ganacsatid saka lagaa rabaa zako ayaa lagaa rabaa maxaa la bixinayaana sakadii waxaan dhahnay labaatan midqaal ayaa nisaabkiisa uu yahay ganacsiga laakiin imisaa la bixinaya intaas waa midaas miduu ku leeyahay wawaajibuhaa rubuucu cushri qiimati curuudi اtijaara ganacsiga badeecadiisa badeecadan ganacsiga ood haysateed oo la qiimeeyo markii la qiimeeyo toban meelood meel haddana meel ka mid a ah, afar loo sii loo qaybiyo yani maxay tahay xoolihii aad haysatay oo toban meelood loo qaybiyo tobankaas meel ka mid ah afar loo sii qaybiyo afartaas meel ka mid ah ayaad bixinaysaa intaas kale waa isku xisaabinaysaa afartaas meelood maalan waxaa haystaa toban kun oo dollar haystaa toban kun waxaad u qaybinaysaa toban u qaybi waa kun soo maa kun haddana afar u sii qaybi afar meelood u qaybi markaad u qaybisid waa waxaad dhiibaysaa markaas waa laba boqol iyo konton soo maa oo kale saasaad bixinaysaa laba boqol iyo konton dolar oo kale ayaa ku waajibaysa markaas wahaakada weligaa saas ku wada waxaa iskaaga sii sahlan xisaab yaroo go-anaa jirta oo horey looga sii fahmi karo intaad dhihi lahayd waxaan toban meel u qaybi haddana mid ka mida ah afar usii qaybi waa fiican tahay warkaas laakiin waa waxaa jira isku meelna imaanayaan waxa aad haysato marka horeba afartan meelood u qaybi afartan meelood u qaybi hal qayba dhiib soddon iyo sagaal kale hayso macnuhu waa saas waxaaga dhan afarta bal uqaybi qayb ka mida ah. waxaad uqaybisaa eh, waxaan dhihi lahaa afarta bal uqaybi hal qayba bixi maxaa kuu soo haray soddon sagaal soddon sagaal hayso wax yar ilahay nagu waajibiyey subxana wa tacaala arigiina waxaa lagu yidhi afartan ariga hal mid bi soddon sagaal riyodna hayso geeli wahaakada mar walbaba naxariisa ilaahay subxaana wa tacaala adaa la rabaa in lagu dahiro adaa la rabaa inuu ninkaan ay soo baxdo addoon sax ah oo amarka ilaahay qaadanaya oo ilaahay u dhega nugul ilaahay udhagayani maxaale u dhaga furan ma yahay mase ma aha iyo dadkaas xaqii xaqii xoolahan ay ku lahaayeen dad masaakiintaas iyo dadkaas iskale xaqa dadkaas siday xaqooda iyaguna ku helaan marka wawaajibuhaa waajibu amwaali tijaarati wey tii hore waxaan dhahnay mucaasharaadka midda xoola badarka soo baxa markuu gaaro inta aan soo sheegnay nisaabkiisa u gaaro saddex boqol isus u gaaro waxaa waaye lagaa rabaa markaas toban meelood meel toban kintaala ku soo baxday hal kintaal bixi bis sagaal kintaalna hayso waa saas wey dhulka u ka baxa adiga ma lihid roobka uu ku baxa adigu ma lihid yacni wax walba ilaahay baa subxana wa tacala isu kaa diyaariyey haddana waxaa la yidhi toban meelood meel bixi sagaalka meelood kalena hayso yaa lagu yidhi yacni waa naxariista ilaahay subxaana wa tacaala wawaajibha marka waambaalu tijaarati maxaa lagu yidhi wawaajibha rubucu cushri qiimati curuudi tijaara ganacsiga badeecadiisa qiimihiisa toban meel loo qeybiya qayb ka mid a ah afar loo qeybiya afartaas hal qayba bixi intaas waa waajibkeedu war rikaasu rikaazikii rikaazikii isagana waxaa isagana ka waajibaya rikaasku laakiin isagu rikaaskii macdinka rikaasku isaga waxa weeyaan isaga hadda kuma jiro waxa oo zako isaga waxa weeyaan waa wax laga rabo qofka waa inuu bixiyaa waa waajib laakiin sakada curfiga waxaa loo yaqaanaa waa wax sanad walba la dhiibayo rikaaska macnihiisu waxaa weeyaan waa berigii hore waxaa jiri jiray berigii hore waxaa jiri jiray qofka xooluhu waa badnaayeen dahabku aad u badnaa waxay samayn jireen dahab badanay soo qaadayaan dahabka isku shiilayaan isku shiilayaan isku shiilayaan markaasay caashuuroo kale ka dhigayaan dahab aad u fara badan hadhow meelou ku hayo male dahabkan wuxuu samaynaa dhulka meelou calaamadsana dhulka markaasuu uqodaya inta qoduu ku aasaya hadhow qofkiiba beer iska falanaya dahabkii ayaa u baxaya calaamaduu ku dhigayaa magaciisa ku dhigayaa saasay samayn jireen berigii hore adoo muslim markaad hesho xoolahaas oo dadka jaahiliyadii hore ay aasan jireen iyo qoladii diimihii hore dadkii haysay waxa ay aaseen dhulka ay ku aaseen haddaad heshid mar alle markaad soo heshid shan meelood meel iska bixi waxaa kaleo dhan iska hayso dhibla-aanu kugu soo galay marka rikaasaa le rikaazi rikaaska waa wax meel lagu aasay oo dahab iyo fido ah wax kale soomagelayo rikaaska wax kale soomagelayaan marka waa middaas midda uu leeyahay war rikaazo laakiin markaasad ka sakaynaysaa haddii xoolahaas aad sii haysatid ama aad ganacsi u isticmaashid ama aad gurigaaga dhigatid sanad walba zaka ka waajibaysa markaas haddaad qaybisid ama aad adigu isticmaashidna dee waaba dhammaysayba marka rikaaska sanad walba mar walba rikaas ahaan looga sakey maayo u fiirso rikaas ahaan sanad walba looga sakey maayo hal maraad rikaas ahaan uga sakaynaysaa waa goorma waa marka ugu horeysa oo ku soo galay marka ugu horeysa oo aad heshay ayaad shan meelood meel bixinaysaa inta kale wuxuu noqonayaa laba meelood haddii haddii u aad sii haysatid laba siyood uga sakaynaysaa middood haddaad gurigaas ka dhigatana annaqdaanida oo ku soo yiri ayaad uga sakaynaysaa haddaad ganacsi ku samaysatana amwaalu tijaarati buu gelaya laakiin rikaas ahaan hal mar bisaa lagu bixiyaa waa goorma waa markaad soo hesho laakiin markasta bacdi rikaas ahaan loogama sakeeyo waa la fahmaa sooma rikaas ahaan looga sakayn marka ugu horrayso heso heshid ayaad rikaas ahaan uga sakaynaysaa marka ugu horeysa wixii ka dambeeya haddaad sii haysatid ama naqdayn ayuu noqonaya ama amwaalu tijaaru noqonaya hadduu naqdayn noqodana waa lagaa rabaa hadduu amwaalu tijaaru noqdana waa lagaa rabaa mar waa saas warikaasu walmacdinu macdinkii isagana waa noocaasoo kale macdinkii waa xoolihii lala soo baxay xoolihii waxaa weye waa macdantii iyo maxaad maarata dahabkii iyo fidadii la qoday ama buuraad ka qodatay ama dhulaad ka qodatay markaasaad la soo baxday nisaabna waa uu gaaray oo cishriina mihqaalan ayuu gaaray ama hadduu daraahim yahay oo fida uu yahay laba boqol oo dirham ayuu gaaray markaas waxaa lagaa rabaa inaad bixisid xoolaad ka bixinaysaa markaasaad markaad bixisid bas markaas waxaad yeelaysaa markaas mar dambe laga amraba iyadana haddaa haysatid waa kaas haddaa haysid labadii meelood maalgelaya naqdaynuu noqonaya ama wartiyaanuu noqonaya si kale wax kale lagaama rabo marka ugu horreysa lagaa rabaa bis marka wuxuu yidhi alamwaal maalyaalkii allatii maalyaalkaasoo talzamu ay laasimto fiihaa maalyaalka dhexdooda azakaa zakada ay ku waajibto sittatu anwaacin noocyaalo oo lix wey annacama xoolihii wey xoolihiina waa saddexdii aan soo sheegnay bis haddaad farda leedahay farda lagaama rabo inaad ka sakaysid haddaad wax kale leedahay lagaama rabo ariga geela lo-da bisa la yska rabaa in laga sakeeyo xoolo ahaan looga sakeeyo wanaqdaan labadii lacagood wey waa dahabka iyo fidadii aan lacagaha kalena iyagaa loo celinayaa lacagaha kalena iyagaa loo celinayaa hadday lacago badan guriga ku yaalaan ama banki kugu jiraan banki hadday lacag kugu jirto noocay doonta magacay doonta ha yeelatee ma dhan tahay naqdaynka wixii laga rabi jiray dahabkii ama fidadii haddii ay dhan tahay bixi haddaana dhammayn hayso boqol doollar laba boqol kun doollar waxba ka waajibi maayaan waxba kama waajibayaan marka calaa kulli xaal siddeetan garaam oo dahaba ah, siddeetan garaam oo dahab markuu gaaro wax ku qiimo ah doolarka aa haysatid ama shilin soomaaliga aa haysatid markaasaad bixinaysaa maxaad bixinaysaa rubuuculcushri iyaad bixinaysaa rubuculcushri toban meelood uqaybi qayb ka mid ah afar uqaybi hal qayb bix ama si si aan ku sheegay afartan uqaybi afartan markaad uqaybisata hal qayb bix saddex sagaal hayso taasaa kuu sii sahlan wanaqdaani waa sidaas walmucasharaat waxaan dhahnay waa badaradii oo beeraha ka soo baxay haddaa adugu ganacsatoo badar aad ka ganacsatid uga mucasharaad ahaan uga sakayn maysid laakiin amwaalu tijaar ahaan ad uga sakaynaysaa wa amwaalu tijaarati ganacsigii maalyaalkiisi waa all hadaad roog ka ganacsansid hadaad bira ka ganacsansid hadaad waa all aad ka ganacsa adiga wa amwaal tijaara wawaajibuhaa waajibu amwaalitija markii uu bacda buluuqihi nisaaban markuu nisaab gaaro kabacdi waxaa laga raba maxay tahay wawaajibuhaa rubuuc cushri qiimati curuudi اtijaara ganacsiga badeecadiisa qiimihiisa loo qeybiye toban meelood meel meel ka mida ah afar loo qeybiyo ayaa laga rabaa warikaasu rikaazki maala wuxuu haystaa qofkii cishruuna miqaala naftooda haystaa muxuu bixinayaa cishruuna miqaalan cishruunkii toban u qaybi waa labo laba haddana afar u qaybi waa nus nisfu ishriin nisfu yani miqaalin ayaa laga raba qofkii marka haddaad saas u qaybiso iyo haddaad tira afartan waa isla waa iskeenaysaa markasta warikaasu rikaaski waxay dhahaan marka soomaaliya ay ku macnaynayaan culammada soomaalidu duug kufaareedka idhaha duug yani gaaladii gaaladii waxay duugeena loo jeedaa gaaladii w ay aaseenoo duugeen yani gaaladii gaaladii waxaa loo jeedaa jaahiliyadii wixii nabigeena ka horreeyey sala allahu alayhi wasalam haddii laakiin bacd alislaam wax la aasay hadday tahay wax la duugay oo maala calaamad islaama ku taala waxaa ku yaalla moxamed cali faarax ku yaalla maala oo ku dhigtay meeloo ku aasay waad heshay ma jirto markaas kuu noqon mayso rikaas ma noqonayso taas maxay noqonaysaa amwaalu daayica luqada waxa la yidhaha baabu luqada gelaysaa waad yaboohinaysaa hal sanaad yaboohinaysaa haddaad weydo kabacdi iska yeelo markaad yeelato kabacdi ismilkisiido hal sana markaad joogto ka sakee markaas noocaasa ay noqonaysaa iyaduna marka haddii oo laakiin magac gaalo hadday ku yeelan iyo magacyadii hore oo lala bixi jiray qabla alislaam kuwaas ayaa loola jeeda walmacdinu macdinkii macdinkana waxaa dhahana waa dahabka iyo fidada lala soo baxay dhulka lagala soo baxay halkaasaad uga baxday iyadana faslu yajibu sawmu ramadaana biaxadi umuuri khamsa yajibu waxaa waajibaya sawmu ramadaana bisha ramadaan soomkeedaa waajiba biaxadi umuurin umuur midkood iyo ku laazima ku waajibaa umuurtaasu khamsata shan bisha ramadaan waad gaartay maxaa inuu soomo qofkani ay waajib ugu noqonaysaa maxaa waajibinaya soomkiisa taas way miduu ku sheegaya axaduhaa shanta arrimidood bikamaali shacbaana shacbaan dhammaystirankiisi baad leedahay shacbaan inuu dhammaystirmo bikamaali shacbaana shacbaan dhammaystirankiisi haddii bisha shacbaan ay ku dhammaystiranto waxaa weeyaan alaaiina soddon ay dhammaystiratay yowman oo maalin bishii shacbaan maalin hebelay dhalatay soddonkeedii dhammaystirmay bishii ma la arkay iyo xaggee laga arkay midna dhihi maysa horaad ka somaysaa qof walba waa soomaya markaas marka bikamaali shacbaana shacbaan dhammaystirankiisii alaaiina soddon oo dhammaystir ku dhammaystiran soddon yowman oo maalin soddon maalin bisha ramadaan inay dhammaystiranto waa kow midda labaad haddii markaas waa waajibtay bishaas in la sooma waajibay noqoto qof kasta oo soom ku waajibay inuu sooma waajibay ku noqotay wa haaniiha shantii amar midkiisa labaad waاlamru الthaani biru'yati اlhilaal bisha aragtideedii fii man fii xaqi man ra'aahu qofka isagu arkay wa in kaana faasiqan xataa faasiqa ba ahdo yani maxay tahay bishii soddon ma dhammaystiran labaatan iyo sagaal ayaa la soo jooga shacban ay maraysaa aad maanta isoo dhammaysaa caawa maxay tahay leylatu alaaiin inay noqoto iyo inay bishii ramadaan dhalato waxba kama dhexeeyaan bes markaas adugu bishii baad aragtay bishii ayaad aragtay adaa fiiriyey waad aragtay qofkii arkay oo indhihii saaray waajib waxaa ku ah inuu soomo ayaa waajib ku noqonaysa maxaa waajib ku noqonaya inuu sooma waajib ku noqonaysa lanna bishii bu asagu arkay xataa wain kaana faasiqan faasiqba xataa ha ahaado hadduu dadka u yimaado ee yidhaa bishii rabadaan arkay adeer warkaa kuma jirin adigu faasiqaa tahaye dadka bisha laga warsado kuma jirtide iska seexo haddii lagaa diiday adiguna iska afur maaha haddii lagaa diiday adiguna iska afur maahee horta adigu ma aragtay haa soon adigu haddaba marka waa miduu kuu leeyahay biru'yati hilaali bisha aragtideedii yaa bish soonka uu ku waajibaya wuxuu ku waajibayaa biru'yat hilaal bisha aragtideedii yuu ku waajibayaa fii man qof qofka ra'aahu bisha arkay qofkaasoo ra'aahu bishii arkay wuxuu ku waajibaya qofkii isagu bisha arkay yuu ku waajibaya wain kaana haba aado qofkaasi faasiqan xataa faasiqba ahaado hadduu xataa faasiq yahay oo warkiisa uusan soconaynin cidda u sheega ay leedahay warkaaga kuma jiro dadka bisha laga warsanaya adigu kuma jirtid haddii xataa la dhahaayo isagu dhihi maayo haddii dadka u soomi aniga maxaa anagoo iska afuraya ma dhahaye adugu waad aragtee adugu soom waa mid smid ku leeyahay biru'yati اhilaali bisha aragtideedii fii man qof binisbati man ra'aahu bisha arkay wain kaana faasiqan faasiq ba ahaado waثaaliثuha yani shantii arimood umuurtii keda saddexaad bihubuutihi sugnaantiisa bishi inay sugnaato fii xaqi man qof qofkaasoo lam yarhu aan arkin bicadli shahaadatin fii xaqi man lam yarahu bicadli yani maxay tahay qof oo cadlu shahaado ah cadlu shahaada iyo waxaa kale jira cadlu riwaaya cadlu shahaada iyo cadlu riwaaya cadlu shahaada waxaa la yidhahdaa qofka markhaatiga uu furo markhaatiga uu furo waa qofka yay ku waajibeysaa bishii qofka isagoo aan arkin qofka aan qofkii arkin waa lagu sheegay isagoo waa soomaya qof aan arkin leeyahay oo loo sheegaya bishii waa dhalatay bishii dhalashadeedii baa sugnaatay waxay ku sugnaatay waxaa arkay qof oo markhaatiga uu furo la fulinayo hadduu maxkamadda tago adama maxkamadan oo faajir dadka oo iska cibirkooda ah oo maxaad maaratay laga hadli maayo eemaa maxaakimta sharciga islaamka qofka shardi waaa waxaa ah qofka markhaatigiisa la aqbalayo inuu yahay cadlushahaada wax uu ka markhaati furo in la aqbalayo haddii kale hal xaboo timir ah xataa hadduu yidhahdo waa ninkaana qaba laga yeeli maayo hadduusan marba cadilo shahaado ahayn yacni waxa weeyaan markhaatiga uu furo qofka cadaalad ku ah oo markhaatigiisa la aqbalayo kaasa xali cadlu shahaada cadl riwaayahaasaa ku keeni doona marka wuxuu yidhi maxay tahay qof oo cadli ah waa nin oo cadli ah waa nin oo cadaalad ah markhaatiga u furo la aqbalaayo ayaa yihi bishii arkay hal nin ba had hadduu doono bishiiba arkay buu yihi bishii arkay ma yidhi haa bas qaadigu u tegayaa wuxuu leeya qaadiyow bishiiba arkay qaadigu waa xugminayaa wuu xugminaya wuxuu leeyahay bishii ramadaan waa sugnaatay dhalashadeedii waxaa arkay hebel hebel oo cadli ah ayaa arkay buu dhahaya halkaas qof ayaa ummadoo dhan ay ku soomaysaa ummaddo dhan waxay ku soomaysaa halkaasna ay ku soomaysaa waa mid ismid kuleeyahay bihubuuti hubuuti hilaali ramadaan bisha ramadaan sugnaanteedii weyaan dhalashadeedii bishii inay dhalatay baa sugnaatay maay kuyayna ku waajibaysaa fii xaqi man qofkoo lam yaro aan arkin maxay ku sugnaatay bicadli shahaadatin bay ku sugnaatay qof markhaatigiisa cadaalad ku ah waa nin inuu ahaado waa laga maarmaan qaangaar waa inuu ahada laga maarmaan waa inuu maaad maanta cadligu inuu yahay qof cadli ah oo markhaati u furo la aqbalayo waa inuu ku baxay addoommadii iyo naagii naagihii si kastoo si lama aqbalayo iyaga lagu aqbali maayo cadlu yani hal qof laga aqbali maayo waa ninuu khaas ku yahay waana cadlu shahaada halkaas uga baxday midda saddexaad midda afaraadna waraabicuhaa biikhbaari cadli riwaayati mawhuuqin bihi sawaaء waqaca fi اqalbi sidqu am la aw gayri mawhuuqin bihi in waqaca fi اlqalbi sidqu nin qof waxaa kuu sheegay bishii cadlu riwaaya cadlu riwaaya muxuu yahay warka uu sheego warka uu sheego hadduu xadiid wariyo xadiikiisa waa la aqbalaa oo muxuu yahay maalan waxaa soo gelaya addoonkii waxaa soo gelaya naagtii aa soo gelaysa haweenaydii waaas dad kuwaasoo dhan ayaa meeshaa soo soo geli cadlu riwaayaha kuwaasaa soo gelaya ilaa haweenaydu markhaatigeeda lama aqbalo qofka addoonka markhaatigiisa lama aqbalo hoose waa ka soo dhaceen cadlushahaada ee cadlu riwaayo keliya riwaayadu marka waa khilaafsad inta badan waa iska waafaqsan yihiin laakiin yacni cadli waa yahay qofkaani cadli wey waxaa weeyaan ninkaani waa in qofka cadliga horta aada maqlaysid waa qof dunuubta kabaa'irta ah iska dhaafay oo aan gelinba wax dembi kabaa'ira ma sameeyo hadduu dembi kabiiraha ku dhaco qofkani ilaa uu ka toobad keeno oo muddona uu joogo lix bilood hal sano waa laisku haya intay tahay markhaatigiisa la aqbali maayo cadlu shahaado lama dhigi karo cadlu riwaayana ma noqonayo lianna qofkaas fisqi buu ku dhacay fisqi faasiq buu noqday haddii mar dembi kabiira uu ku dhacay hadduu dembi kabiira ka toobad keeno muddat istibraa a la marinaya waa in la ogaadaa ninkan toobadkankiis sax inuu yahay muddadii lixdii bilood ama halkii san markay soo dhammaato sidiisiina waddadiisa uu ku socdo qofkan waxa waa cadlushahaada iyo cadlu labadii meelood loo kala celina hadduu nin yahay oo xur ah hadduu yahay oo maxaad maaragtay wax fisqii midna uusan ku dhicin ilaa intaas tii hore inuu ka toobad keenay cadlushahaada la yihahdaa waxa la markhaati furo waa la aqbalaya haddii kale addoon uu yahay ama haweeney iyo wax lamid uu yahayna markaas waxaa weeyaan cadlu riwaayo noqonaya warkiisa mar qofka cadl riwaayo ah oo haweeney caadilo ah amase addoon cadli ah oo ilaa xadiidkiisa la aqbalaya wey macnuhuye ayaa yidhi bishiiba arkay bishiiba arkay ayuu yidhi hadduu marba saasku yidhaahdo anigaa arkay bishii bas aduu kuu sheegay bishiiba arkay waad soomaysaa markaas waa inaad soontaa waa mid miduu ku leeyahay midda afraad waxa weeyaan biikhbaari cadli riwaayatin warintii cadligeedii waramidiisii yacni qof oo cadluriwaaye ah waramidiisii sheegistiisii cadluriwaayahaasoo mawhuuqin bihi lagu kalsoon yahay waa nin cadluriwaaya oo lagu kalsoon yahay warka uu sheego haweentaadii baa waxay ku tiri bishii ma arkay ama addoona wuxuu yihi lagu kalsoon yahay bishii ayaa arkay ramadaan ayaa arkay buu yidhi sawaan waxaa isku mid ah waqaca inuu dhaco fi lqalbi qalbiga sidquhu runsheegiisa am laa iyo kuma dhicin hadduu mar badi kuu sheegay waxa weeyaan waa waajibaysaa buu ku yidhi aw hayri mawhuuqin bihi ama ku aan lagu kalsoonayn ku yidhi mid aan lagu kalsoonayn nin aan lagu waa caduriwaaye aan lagu kalsoonayn addoon aan lagu kalsoonayn haweeni aan lagu kalsoonayn iyada haddii marba saas tahay bas ma ku waajibayso markaas ma ku waajibayso midaan dambe uu yidhi aw kayra mawhuuqin bihi in waqac fi lqalbi sidqun waa laga xoog midanya taas raggaa yidhi laakiin waa laga middaas maxaad maarata waa laga waa laga rajaxsanya waa midda midda hore maxaad maarata hadduu ku ka haddii marba ilaa hadduusan mawhuuqba uusan ahayn cadow riwaayo maba noqon kare aw kayri mawhuuqin bihi ama mid isaga lagu kalsoonyaha kayrkiisii waa goorma ayuu ku yidhi in waqaca hadduu dhaco fi lqalbi sidquhu runsheegiisu qalbiga hadduu kaaga dhaco ninkan yacni maala cadluriwaayu ahaa cadluriwaayo oo lagu kalsoon yahay ma aha ee waa cadluriwaayo aan lagu kalsoonayn say ku dhici karta cadluriwaayo riwaayadiisa qof la aqbalayo haddana aan lagu kalsoonayn taasaaba war ku jiraaba halkaasoo war ka soo geli karaaba calaa kulli xaal la aqbali maayo markaas waajib kuma aha laakiin qofka hadduu maxaad ma ihahda ninka run inuu sheegaya dhici kartee iska soon waa laga yaaba in markaas maxaa halkaas kugu dhammaaday afar arimood afaraa kugu soo dhammaatay wakhaamisuhaa middeeda shanaadna bidanni dukhuuli ramadaan bisha ramadaan gelideeda malaheedii bilijtihaadi ijtihaad uu ku maleeyo iyou ku waajibayaa fii man fii xaqi man qof xaqiisa qofkaasoo ishtabaha calayhi daalika arrinkaas iskaga ekaaday maalan muxuu yahay qofkani waa maxbuus xabsi buu ku jiraa xabsi ayuu ku jiraa waa xihan yahay meel cid oo wax weydiiyo iyo midna ma hayo calaamaad ayuu inta ijtihaaday maala wuxuu samayn jiray qur-aanka ayuu khatimi jiray qur-aanku akrin jiray qur-aanku akrinaya ama salaad ha ku akriyo ama salaad la-aan ha akriya qur-aan akrin jiray wuxuu oqon jiray qur-aanka markii soddon jeer u dhammeeyo bisha ramadaan ayaa geli jirtay bisha ramadaan soddon jeer markuu qur-aanka dhammeeyo maalan ama labaatan jeer ama toban jeer wax ka dhige yaa qur-aanku kuu dhammaan jiray qur-aankiia kuu dhammaaday bas warya ramadaan waa galay wuxuu maleeyey ramadaan inuu dhashay lanna maxaa dhacay waktigii oo ramadaanku soo gelayay ayaa la gaari waa noocaas o kale ama ijtihaadku waxaa weeyaan waxaa kale waa nin oo meel ku jira meeluu ku xiran yahay markaas wuxuu tolaa dhar ayuu tolaa intaasoo dhara markuu tolo dharkaas tolinkaas harqaankaas intaasoo dhara markuu tolo ama gacantu ku tolaa yaa ramadaan dhalan jiray sidii haddana yeelay ama waxa weyaan bisha ramadaan marka uu xabsigu ku jira ninkani laakiin markaas waxaa madaafiica la ridaa meelaha qaar marka ramadaanku uu dhasho marka ama qanaadiil iyo wax qurxun iyo magaalada la suraa bes wixii u arkay laakiin cid oo weydiiye iyo wax iyo cid af taqaana midna ma leh bes wixii u arkay dhug dhugdhugtiiu maqlay waxyaabihii la ridayey ayuu maqlay bes allele wuxuu leeyahay waa ramadaan a dhashay muxuu maleeyey ramadaan dhashay muxuu ku maleeyey bilijtihaad dadaal ayuu ku maleeyey marka waa saas mids miduu ku waa waa qof walba uma taala tani waa dadka xabisanoo oo yacni aan si kale ku keeni karin ijtihaadkaas maahaye wakhaamisuhaa ee adoo suuqaan ordaaya hadda arat qanaadiil ama madaafiicad maqasho ama maxayd maaragtay sooma sooma sooma wax dhahaya raadiyaal aad ka maqashid taasi ictibaar ma laha umuurti kale maadaama adiga aad yaqiinba gaari karto waxba ijtihaad lagama baana wakhaamisa mideeda shanaadna bidanni duxuuli ramadaana bisha ramadaan gelideeda iyo malaheeda yuu soon ku waajibayaa bilijtihaad ijtihaadna uu ku maleeyo fii man fii xaqi man qof xaqiis qofkaasu ishtabaha calayhi isaga dushiisa uu iskaga ekaaday daalika arrinkaas isaga ekaaday arrinkaa baa isaga ekaaday marka waa saas ayaan ku soo celinaynaa faslun yajibu sawmu ramadaan bisha ramadaan soomkeeda ayaa waajibaya biaxadi umuurin umuur mideed ayuu ku waajibaya umuurtaasu khamsatin oo shan ah axaduhaa umuurta mideed bikamaali shacbaana yajibu wa waajibaa sawmu ramadaan bikamaali shacbaana shacbaan dhammaystirankiisii alaaثiina soddon oo dhammaystirno soddon oo dhammaystirno yowman min yowmin oo maalin soddon maalmooda u dhammaystirna cidna weyday mid horead ka soonaysa waaaniha yani kiisa labaadna amarka labaadna biru'yat hilaali bisha aragtideediiba ku waajiba allada bisha aragtideedii fii man qof qofki ra'aahu arkay qofkii arkay buu kuwaajibaya wain kaana qofkaas haba ahdo faasiqan faasiq ma aado oo dadka aduu u sheeg warkiisa aan la aqbalinba ha ahaade isaga waa ku waajibaya aaliuhaa umuurtaas keeda saddexaad bihubuutihi buu ku waajibaa hilaalkii dhalashadiisii sugnaantiisii fii xaqi miyuu ku waajibaya fii xaqi man lam yarah qofa arkin qofka bishii aan arkin buu ku waajibaya muxuu laakiin ku sugnaaday bishii muxuu ku sugnaa biayi shayin habata hilaal bicadli shahaadatin biruyati cadli shahaadatin biruyati cadli shahaadatin qof cadlu shahaada aragtidiisii yuu ku sugnaaday waraabicuhaa midka hadduu qofkaas arko waa waxaa waajiba markaas bishii in la soomo waraabicuhaa midka afaraad umuurtii keeda afaraadeh keeda afaraadna bikhbaari cadli bihubuuti sugnaantiisii biikhbaari cadli riwaayatin riwaayadiisa qofka cadli ku ah oo cadlu riwaaya waramidiisii cadliriwaayahaasoo mawhuuqi bihi lagu kalsoon yahay marba haddii cadluriwaayo yahan oon lagu kalsoonin mama jirtaba waa iska sifa kaashifa sawaan waxaa isku mid ah waqaca inuu dhaco fi lqalbi sidqo qalbiga inuu ku dhaco runsheegiisa amla iyoan isku dhicin mar baad adig kuu sheego haweeney ay kuu sheegto ama gabadhaad ay kuu sheegto ama se qof oo yani riwaayasa adoon wax lamid ay kuu sheegaan waad aqbalaysaa mar waa saas weeyaan waxaa iyaduna oo maxaad maaratay la mida caruur badan oo kale iyo wax lamida caruur badan aw sibyaanin rushadaa meeshuu dhihi jiray wey manhaajka iyo caruur oo yani maxaad maarata oo toosan oo yani weli aan qaangaarin laakiin muxuu ahaa maarata qaangaarka u soo dhowaaday kuwaas iyagana hadday oo jamaaca ah waa la aqbalay iyagana waa midas midda ku le marka biikhbaari cadli riwaayatin cadli riwaayahaas oo mawhuuqun bihi sa lagu kalsoon yahay sawaan waxa isku mid a ah, waqaca inuu dhaco fi lqalbi qalbiga dhexdiis inuu ku dhaco sidqu runsheegiisa am laa iyo inu isku dhicin aw gayri mawhuuqin bih ama mid aan u kalsoonayn Eh, in waqaca hadduu dhaco fi اqalbi sidquhu laakiin kaasi kayfa yakunu cadla riwaayati wahuwa غayru mawhuuqi bih warkaas xoogaa waxbaa ku jira wkhaamisa midka shanaad bidanni dukhuuli ramadaan bisha ramadaan gelideedii aad bisha ramadaan ay ku waajibtaa yajibu waa waajibaa sawmu ramadaana bidanni dukhuuli ramadaan bisha ramadaan gelideedii malaheedii bilijtihaad ijtihaad lagu maleeyo fii man fii xaqi man qof qofkaasu ishtabaha calayhi arinkaas isaga dusheeda iskaga ekaaday daalika arrinkaas isaga ekaaday qofkii arrinkiisu isaga ekaaday wey hmm. meesha iska joog wallahu subxaana wa tacaala aclam